بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باب مؤلفka baabka wuxuu kaga hadlayaa sujuudu tilaawihi iyo sujuudu shukrihi hore waxaan usoo tilmaannay sujuuddu inay saddex nooc tahay sujuudu sahwi wa sujuudu sujuudsahwigii cashirkii lasoo dhaafay ayaan kaga hadalnay kanna mualifku wuxuu kaga hadlayaa sujuudu tilaawihii iyo sujuudu shukrigii waaya sujuudu tilaawaha mualifku wuxuu kaga hadlay toddoba arrimood marka koobaad xukumka sujuudu tilaawaha marka labaad cadadu sajadaati tilaawa tiradiisa marka saddexaad qofka lagu kalifayo sujuudu tilaawihii qofka laga rabo Eh, ka afraad kayfiyada sujuudu tilaawaha qaabka loo sujuudayo iyo ka shanaad oo ah ducadii akhrinaya sujuudu tilaawihii arinka lixaad oo ah takraar sujuudu tilaawa in la soo celceliyo sujuudu tilaawihii xukunkay leedahay eh, iyo arinka u dambeeya oo ah asujuudu cala araaxila in lagu tukado sujuudu tilaawihii daabada dusheeda ama sujuudu shukriga mualifku saddex arrimood ayuu ka taabtay xukumkeeda iyo asbaabteeda iyo kayfiyadeeda xuumka iyo asbaabta keenta sujuudu shukriga iyo kayfiyada sujuudu shukriga arrin afraadna waa lagu dari karaa oo ay la wadaagto sujuudu tilaawaha oo ah sujuudu cala araaxila in sujuud shukriga lagu tukada raaxilada dusheeda tusanu waa la sunneeyaa sajadaatu tilaawati akhrinta sujuudaheedii ayaa la sunneeyaa waayahay xuumkiibuu kaga bilaabo wuxuu ihi sujuudu tilaawuhu waa sunno arinkaasna waa arin eh, ijmaaci culimmada ayaa ku dhacay axaadii fara badanna ay ku soo aroortay eh, suutilaawihii ka mid yahay xadiidkii ibni cumar nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa qur-aanka nawadul jiray buu yihi dabeetana markii uu maro sujuudu tilaawo ayuu nabigu kibaaran jiray oo sujuudi jiray annaguna waa la sujuudi jiray ayuu yidhi wahunna sujuudu tilaawihii ama sajadaat tilaawa damiirku wuxuu laabanayaa sajadaat tilaawa في ljadiidi qowlkii jadiidka ahaa arbaca casharata waa afariyo toban minhaa waxaa ka mid ah sajdataa alxaji xajka labadiisa sujuudood laa saad sajdadii saad maya oo iyadu ka mid ma ahaa sujuudu tilaawihii bal iska dhaafe hiya iyadu sajdatu shukrin waa sujuudu shukri oo tustaxabu waa la sunneeyaa fii hayri salaati salaada wixii ka baxsan ayaa la suneeya salaada keyrkeed baa loo suneeyaa wataxrumu xaaraanna way noqonaysaa fiiha salaada dhexdeeda sujuudu shukrigii in lala yimaado ama sajdatu saad in lala yimaado salaada dhexdeeda waa xaaraan cala lasaxi wejkii asaxa cadadkii ayuu ku xujisiiyo sujuudu tilaawo wuxuu yidhi waa afar sajdo afar sujuudood weeye ama afar iyo ayay qur kaga jirtaa sajadaadkii ama aayadihii sujuudu tilaawaha lahaa laba ka mida waxaa weye sujuudood ee suuraة اlxaj suuraة اlxaj laba meelood ayay kaga jirtaa sajdatu tilaawa labiyo toban kalena waxay ku jiraan acraaf iyo racd iyo naxli iyo israa iyo maryam iyo furqaan iyo namal iyo aliflaamiin tanziil الsajda iyo xamiim الsajda iyo najmi iyo inshiqaaq iyo iqra intaasi ku kala jiraan waaya waxaana taa daliil u ahaa xadiidkii camr bn caas wuxuu ihi nabiga calayhi الsalaatu wasalaam ayaa ii aqriyey shan iyo toban sujuudood oo qur-aanka ku jira saddex ka mida waxay ku jiraan subac khamiiseed labana waxay ku jiraan buu ihi suuraة اlxaj waaya laakiin ka mid ma aha sujuud tilaawihii tan ku jirta suuraةu saad wakhara raakican wa anaam markii aayadda la akhrinayo ma aha sajdatu tilaawe eh waa sujuud shukri ibn cabaas radi allahu tacaala canhu saad wuxuu ihi laysat min cazaa'im الsujuud yani sajdada saad ku jirta ka mid ma aha sujuudaha la adkeeyey rawahu اlbukhaariy laakiin waa sujuudu shukri oo waxaa sujuudu shukriga u noqotay maxaa yeele ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu ka toobad aqbalay nabiyullaahi daawuud calayhi salaam toobadiisii markii uu aqbalay ayaa annagana loo sunneeyey inaan sujuudan aan la nimaano fii hayri sala salaadda keyrkeed innagoo ku shukrinayna inuu ilaahi subxaana wa tacala toobada nabigaas aqbalay laakiin salaada dhexdeeda waa xaaraan in sujuudan lala yimaado haddii qofku u akhriyo sajatu saad wakhara raakican waanaab hadduu akhriyo salaada dhexdeeda waa xaaraan inuu la yimaado sujuudi laakiin fii hayr sala salaada meel ka baxsan haddii uu ahriyo wuu sujuudayaa sida sujuudaha eh, sujuudshukriba oola imaanaya khaarij asala laakiin salaada dhexdeeda aysan ku bannaanayn sujuudushukri in eh, lala yimaado sida noo imaan doonto waaya waxaana daliil u ah in eh, ay sujuudu shukri tahay xadiidkii abi saciid alkhudri wuxuu yhi nabig alayh ayaa noo khudbeeyey maalmaha ka mida ah wuxuu akhriyay saad markii uu nabigu doonay inuu sujuudo eeana aan u diyaargarownay ayaa nabig wuxuu hi calayhi salaatu wasalaam innamaa hiya tawbatu nabiyin waa nabi towbaddii walaakin qad istacdadtum lisujuud laakiin waxaad u diyaargarowdeen buu yihi sujuud kaasuu nabig alayh slat slam intuu soo degay oo mimbarka ka soo degay ayuu sujuuday rawahu abu daawuud biisnaadin saxiix wahuna sajdaatu tilaawa fi ljadiidi qowlka jadiidka arbaca ashara o afar iyo toban minha waxaa ka mid ah sajdataa alxaji suuratu xaj labada juudadeeda ku jira laa saad suurata saad sajdada ku jirta ma ahaa sajdatu tilaawe bal hiya iyadu sajdatu shukri weeye sujuudu shukri weeye tustaxabu waa la sunneeyaa fii hayri salaati salaada meel ka baxsan ayaa la sunneeyaa in lala yimaado sajdadaas saad ku jirta wataxrumu waana xaaraan in la sujuudo sajdada ku jirta saad fiiha salaada dhexdeeda cala asaxi wejka asaxnimada badnaa wa tusanu waa la sunneeyaa sajdadii tilaawada lilqaari'i qofkii qur-aanka aqrinayay ayaa loo sunneeya walmustamici ki dhegaysanayay labadaba watata'akadu wayna u adkaanaysaa sunno mu-akada ayay u noqonaysa lahu qofkii dhegaysanayey bisujuudi lqaari'i qofkii qur-aanka aqrinaya hadduu sujuudo asna markaas inuu sujuudo sunno mu-akada ayay noqonaysaa qultu waxaan idhi qaala nawowiyu watusanu waa la sunneeya lilsaamici qofkii maqlayey ee aan dhegaysanaynin qur-aanka dhegta kaga dhacay asna waa loo sunneeyaa sadatu tilaawa wallahu aclam waaya halkan wuxuu ku tilmaamayaa eh, qofkii laga rabay eh, sujuudu tilaawihii waa saddex qaari'ii qofkii qur-aanka akhrinayey iyo qofkii mustamica ay dhegaysanayey iyo qofkii saamica ay maqlayey mustamic iyo saamic farqi udhexeey waxaa weeye mustamicna waa qofkii u qasday inuu qur-aanka dhegaysto ee u dheg raadacinayay saamicna waa qofkaan u qasdinay qur-aanka isagoo iska socdo ama hawl kale ku mashquulsan dhegta uu kaga dhacay labadaaba ayagana waa loo sunneeyaa inay sujuudu tilaawo la yimaadaan haddii aayatusajd ay maqlaan marka qofkii qaaliga ahaa waa loo sunneeyaa sida nabig ala slat slam ka sugnaatay arrinkaana waa muttafaq aley culamadu isku waafaqsan yihiin qofkii mustamic ahaana sidaasoo kale u qasday waa loo sunneeyaa waaya haddii xataa qur-aanka adu aadan arinaynin qof kale u akrinayo marka aad maqasho isagoo arinaya sajdu tilaawa ama qofkaasi ha sujuudo akrinayay ama yuusa sujuudine hadduu saded tilaabo akhriyo ood maqasho soo akhrinaya waad sujuudaysaa qofkii maqlaya ean u qasdinna waa saasoo kale asna laakiin kan eh, mustamica iyo qofka saamica labadaba haddii qofkii akrinayay uu sujuudu tilaawihii la yimaado markaa sunna muakada u noqon markaa sunna muakada ah ayuu u noqon mar kasta waa uu sunno laakiin markaa wuu sii adkaanayaa sunnihii sababtuna waxa wey marka waa la isku waafaqsan yahay inuu mustaxab u yahay culamadu isku waafaqsan yahay markaas laakiin haddii uusan sujuudin qaarigii qofkii qur-aanka ahrinayay uusan tulaawi la imaanin qofka mustamica inuu sujuudo khilaaf baa ku jira culamadu isu khilaafsay madhabkeenana khilaaf ayaa ku jira sidaa darteed markaas waa sunno laakiin muaked ma ah wain qara'a qofkii haddii u ahriyo fi salaati salaada dhexdeeda hadduu ku ahriyo sujuudu tilaawihii ama aayatu sajda hadduu ahriyo sajada waxaa sujuudaya alimaam imaamkii iyo lmunfaridi qofkii keligii tukanayay liqira'atihi mid kastoo labadaa ka mid a ah, imaamkii munfaridkii wuxuu u sujuudayaa qiradiisa oo faqad oo keliya walma'muum ma'muumkiina wuxuu u sujuudayaa lisajdati imaami imaamkiisa sujuudiisa ayuu u sujuudayaa fain sajada imaam imaamkiisa hadduu sujuudo oo fatakhallafa uu kadib maro oo macnaha uusan la sujuudin imaamkiisa uusan ku raacin sujuudu tilaawihii aw amase incakasa arrinkaas uu isdaba maro isweydaarto oo asagii maamuumka ahaa uu sujuudo imaamkiisi oon sujuudin uu sujuudtilaw la dhaco badala salaatu salaadiisi way buriyaysaa maamuumkii waaya wuxuu yidhi horta qofkii hadduu salaadda dhexdeeda uu sujuudtilaw ku akhriyo uu munfarid yahay uu keligii yahay dee waxaa sunnaha markaa inuu sujuudtilaaw la yimaado qaabka u sujuudi laha way noo imaan doontaa imaamkiina waa sidaasoo kale qiradiisii haddii uu akriyo aayadday ku jirto sujuud tilaawa wuu sujuudayaa laakiin labadaas midna qof kale qiradiis hadday maqlaan u sujuudi maayaan maala imaamkii asagoo salaada ku jira ayaa wuxuu maqlay qof kale oo qur-aan akhrinaya oo aayatu sajda akhrinaya aayada sujuudi tilaawo ku jirto lasjuudi maayo liqiraa'atihi faqad buu sujuudayaa maamuumkana saasoo kaleo haddii uu maqlo eh, eh, qofkii munfaridkaana saas o kale haduu maqlo qof kale oo qur-aan akhrinaya ama qofkaas salaada ku jiro ama uusan ku jirin eh, oo markaas tilaawo akhrinaya la sujuudi maayo qiradiisa amaa maamuunka maamuunka asagoo ka duwan yahay maamuunka asagoo qiraa'ata nafsihi ooma sujuudaye wuxuu u sujuudayaa uun qirada imaamkiisa imaamkiisa hadduu akhriyo aayad ee sujuudtilaawo ku jirto isla markaa imaamkii uu sujuudo labadaas shardiba waa loo baahan yahay imaamkiisa inuu akhriyo aayaddaas isla markaa inuu imaamkaasi uu sujuudutilaawo la yimaado markaas ayuu maamuumkii sujuudtilaawihii la imaanayaa weliba imaamkiisii haddii uu sujuudo waa inuu ku raacaa hadduu imaamkiisii uu kadib maro imaamkiisa juudtilaawo la yimid hadduusan ku raacin salaaddiisi baa buraysa taa cagsigeedna waa la midoo haddii imaamkiisii intuu akhriyo sujuudu tilaawo uusan sujuudin ee uu iska dhaafo oo maamuumkii uu sujuudu tilaawi la dhaco isna salaaddiisii way buraysaa labada xaaladoodba sababtan waxaa weeye imaamkii u khilaafay mukhaalafo foolxun weliba khilaafay mukhaalafo foolxun ayuu khilaafay imaamkiisii oo taagan ayuu sujuud la dhacay ama imaamkiisa oo sujuudu tilaawi la dhacay ayuu iska taagan yahay khilaafay labada xaladoodba marka salaadiisii way buraysa waa haddii uu cilmi u leeyahay uu ogyahay inay xaaraam tahay imaamku inuu khilaafay lakin hadduu jaahil yahay de waa macduur waayahay waman sajada qofkii sujuuda khaarija salaati salaada dibadeeda qofkii ku sujuuda macnaha salaada meel ka baxsan qofkii eh, la imaanaya sujuudu tilaawo na waa wuu niyeysanayaa niyadiibuu la imanayaa wa kabara wuuna kibaaranayaa lilixraami xarmashada ayuu kibaaranayaa raafican yadayhi isagoo labadiisa gacmood kor u qaadaya uma dabeetana lilhawiyi ay kabara wuxuu u kibaaranayaa lilhawiyi hoobashadii bilaa rafcin isagoon gacmihii kor u qaadaynin wasajada wuuna sujuudayaa ka sajdati salaati salaada sujuuddeeda kale warafaca kor buu u oo uu ka kor noqonaya madaxiisii kor uga qaadaya sujuudii mukabiran asagoo kibaaranaya wasalamuu salaam naqsanaya watakbiiraة اlixraami takbiiraة اlixraamkii shardun shardi weeye cala الصaxiixi wejka saxiix haddaan qabanno wakada salaamu salaamo naqsigiina waa la midoo waa shardi fi ladhari adharka ahaa watushardu waxaa la shardiyaa shuruudu salaati salaada shuruudeeda ayaa loo shardiyaa sujuudu tilaawihii waman qofkii sajada ku sujuuda fiihaa salaada dhexdeeda kabarow kibaaranaya lilhawiyi hoobashadii iyo walirafci kor noqoshadii markuu ka kacayo sujuuddii walaa yarfacu yadayhi labadiisa gacmoodna koru qaadi maayo qultu waxaan idhi walaa yejlis u fadhiisan maayo lilistiraxati istiraaxo u fadhiisan maayo macnaha nasashadii ama jalsatulistiraxa la imaan maayo wallaahu aclam wayaquulu wuxuuna odhanayaa sajada wejhi wejigaygu wuxuu u sujuuday liladii macbuudkii khalaqahu abuuray wasawarahu suureeyey washaqa samcahu maqalkiisii jeexay wa basarahu iyo aragiisa bixawlihi xeeladiisa iyo quwati awoodiisa waay halkan wuxuu ku tilmaamay mualifku kayfiyatu sujuudi tilaawa sujuud tilaawa qaabkii loola imanayay marka waxaa loo kala qaadayaa qofkii inuu sujuud tilaawihii la imaanayo khaarija sala salaada meel ka baxsan iyo inuu sujuud tilaawihii la imaanayo daakhila sala salaada gudaheeda labadaasa loo kala qaadaya labada kayfiyadu kala duwan yihin saad arki doonto haddii uu sujuud tilaawihi la imaanayo khaarija salaa marka koobaad waxaa looga bahanya horta inuu niyo la yimaado o oo niyadaasi waa dee maadaama camal ula imaanayo waa cibaado ilen waxane nabigana wuxu uhi alayhi الsalaatu wasalam inama alacmaalu bالniyaat dee markaasi waa inuu niyadii la yimaadaa waaya niyada markuu la yimaado waxaa ku xigaysa takbiiraة اlإxraam inuu allahu akbar dhaho asagoo gacmihiisi kor u qaadaya dabcan gacmaha inuu kor u qaado shardi ma aha laakiin waa mustaxab waaya dabeetana haddana hoobashadii markuu sii hoobanayo masjuud u hoobanayo ayuu takbiirat اlintiqaal la imaanaya allahu akbar ayuu leeyahay takbiirat oo ku xidhay iyo takbiiro kale oo ku hoobanayo sujuudi dabeetana sujuuddaasi uu sujuudayo waxay la tahay sida sujuuddii keliya ahayd ee salaada ka sajdat salaa waa hal sujuud oo kamida ah salaada ayay la tahayoo waxa weeye xaggii tasbiixdii iyo iyo qaabkii loo sujuudayey maxaan ku dhahaaye kayfiyadii sujuudda u dhacaysay xagga arkaantii iyo shuruud iyo sunantii o dhan bay kala mid tahay waaya dabeetana madaxiisi ayuu kor u qaadayaa oo uu ka soo kacayaa sujuuddii isagoo takbiir la imaanaya dabeetana wuu salaamu naqsanaya waaya kayfiyadaas ayuu oola imaanayaa takbiirat lixraamkuna waa shardi salaamunaqsiguna sidoo kale waa shardi macnaha waxaa laga wadaa waa rukni baa looga jeeda macnaha wa maa laabudda minhu rukni baa looga jeeda mualifku shardigu ka cabdalay lakin wuxuu uga jeeda waa fardi uga jeeda min furuudi waxa weeye sujuudi tilaawa khilaaf baa ku jira waad aragtaa taxbiitu ixraamka iyo salaamu naqsiga labadaba khilaaf baa ku jira weliba khilaafka salaamu naqsiga ku jira ayaa ka sii weyn ka takbiiratu ixraamka ku jira waaya shuruudda salaada ayaa loo shardinayaa sujuudtilaawihii oo wax alle waxay shuruudayna soo dhaaftay sida istiqbaalulqibla iyo satrulcawra iyo dahaaradii iyo inuu iska ilaaliyo waxyaabihii salaada burinayay waxaasoo dhan waa loo shardinayaa sujuudutilaawihii haddii salaada dhexdeeda laakiin uu ku sujuudayo sujuudtilaawihii niyo ma jirto takbiirat alixraamna ma jiro laakiin muxuu takbiiraة اintiqaal takbiiraة اlhawiya markii uu hoobanayo takbiiradii u la imaanaya muu la imaanayaa oo markii uu akhriya aayat sajda ayuunbuu allahu akbar leeyahay uu la dhacaya asjudu tilaawihii dabeetana uu markuu ka soo kacayana waxa weye allahu akbar ayuu leeyahay gacmahana kor u qaadi maayo markii hoobanayo iyo markuu kasoo kacayo toona gacmaha kor u qaadi maayo e allahu akbar intuu dhaho sujuudu tilaawi la yimaado iyo haddana markuu sujudu tilaawi ka soo kacayo leeyahay allahu akbar istaagiisii ayuu ku laabanaya jalsatulistiraaxana la imaan mahayo markuu ka soo kaco sujuudtilaawaha horu u kacaya ma fadhiisanayo oo jalsatulistiraaxa ma leh maxaa yeele ma soo aroorin nabigana kama sugnaanin hadduuse la yimaado ku guri mayso waxaa inuu akhriyo ducadan sujuudtilaawa dhexdiisa oo dhaho sajada wajhii liladii khalaqahu wasawarahu washaqa samcahu wabasarahu bixawlihi waquwatihi maxaa yeele nabiga calayhi isalaatu wasalaam ayay ka soo aroortay oo ka sugnaatay wuxuu sii raacinaya weliba fatabaaraka allahu axsanu lkhaaliqiin waxaa kaloo dhahaya ducadan kale ah allahuma ktub lii eh, allahuma ktub lii biha cindaka ajran wajcalha lii cindaka duhran wadac biha wisran waqbalha minii kamaa qabiltaha min abdika min cabdika daawuud sidaasuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam axaadiis saxiixa ah ayay adkaartani kaga soo aroortay walow karara haddii uu celceliyo aayatan aayad hadduu ku celceliyo fii majlisayni laba majlis sajada wuu u sujuudaya likullin mid kastaa wakadaa saasoo kale almajlisu halkii majlis halkii fadhibaa la mid a ah. haddii uu aayad sujuudtilaawo ay ku jirto uu kusoo celceliyo fil asaxi wejka asaxnimada badan wa ragcatun hal ragcaad ka majlisin hal majlis hal fadhi bay la mid tahay oo hadduu aayatu tilaawihii ku soo celceliyo ragcad keliya wuu soo celcelinayaa sujuudtilaawihii wa ragcataani laba ragcadoodna ka majlisayn laba majlis bay lamid yihiinoo haddii uu ku soo celiyo aayadii tilaawada uu sujuudayaa mar laakiin midna khilaaf baa ku jira midna khilaaf kuma jiro fain lam yasjud haddaba sujuudin oo wataala lfaslu zamankii uu dheeraado lam yasjud qofkii ma sujuudayo sujuud tilaawihii la imaan maayo fain lam yasjud haddii sujuud tilaawihii la imaanin markii aayaddii tilaawadu akhriya kadib oo wataala lfaslu zamankii uu dheeraado oo muddo ay ka soo wareegto lam yajid markaas tilaawo la iman maayo halkan wuxuu ku tilmaamaya xukunka haddii aayatu atilaawa uu soo celceliyo haddii laba majlis laba fadhi oo kala duwan ku soo celceliyo iyo haddii hal majlis uu ku soo celceliyo xukunka ay leedahay horta haddii laba majlis oo kala duwan ku soo celceliyo taasi khilaaf male aayad tilaawi hadduu soo celceliyo intuu meel fadhiisto aayad tilaawi akhriyo oo sujuud tilaawi la yimaado fadhi kale uu fadhiisto oo haddana tilaawi mar labaad akhriyo markaa labaadna wuu soo celinayaa sujuudu tilaawihii oo uu la taas iyada muran kuma jiro laakiin hal majlis hal fadhi oo uu fadhiyo hadduu tilaawi intuu akhriyo uu sujuud tilaawi la yimaado mar labaad uu aayad tilaawihii akhriyo sujuudtilaawo mi la imaanaya ma soo celinaya mise ma soo celinaya khilaaf baa ku jira madhabka sidaad aragto laba wej baa ku jira lakiin labada wej midka asaxnimada badan waxa weeyaan wuu soo celinayaa sujuudutilaawihii ah, khilaaf asaxna wuxuu leeyahy ma soo celinayo laakiin qowlka asax ayaa muctamad aho maxaa yeeley sababtii eh, sujuudda ayuu la yimid oo ah aayaddii inuu akhriyey ragcaddiina waa un la mid haddii laba ragcadood uu ku soo celceliyo aayad tilaawihii laba majlis bay la midta isagoo ku akhriyey oo markaa khilaaf kuma jiro haddii hal ragcad uu ku soo celceliyo khilaaf baa kusii lakin laba ragcadood hadduu ku soo celceliyo khilaafi kuma jiro inuu maaragtay sujuudu tilaawihi la imaanayo haddii qofkii aayatu tilaawe intuu akhriyo sujuudu tilaawihii uusan deg deg oola imaanin ee uu iska sii fadhiyo haddii maalan salaad uusan ku jirin hadduu salaadda ku jirana uu qiradiisa iska sii wato markaa zamankana uu dheeraado curfan xagga curfiga laga eegayaaye markaa sujuudu tilaawihii uu ka tegey saasuu kaga tegayoo hadduu doono marka inuu la yimaado lama iman karo ln sujuud marka lama iman karo maxaa yeele qiradii waraacsanaa qalana ma leh sujuud tilaawo qalla ma leh lama soo qalleeyo marka qofka hadduu aayad tilaawo akhriya waa inuu degdeg u sujuudaa hadduu zaman yar ka soo wareegana dhib ma leh oo markaas sujuud tilaawo la imanaya lakin hadduu zamanku dheeraado markaas saasuu ku tegay sujuud tilaawiho la iman maayo wasadatu shukri sujuudu shukrigu laa tadkhulu ma gasho asalaata salaadii wa tusannu waxaa loo sunneeyaa lihujuumi nicmati nicmo soo darinteed aw amase indifaaci niqmatin musiibo fogaanshaheeda iyo riixmiddeed aw amase ru'yati mubtalan qof la imtixaamay oo la ibtileeyey aragtidii ayaa loo sunneeya sudu shukrigii aw amase caasin qof caasi aragtidii ayaa loo sunneeyaa wayudhiruhumaa wayudhiruhaa wuu u muujinayaa sujuudu shukrigii ama sadatu e, shukrigii lilcaasi qofkii caasiga ahaa laa lilmubtala qofkii la ibtileeyey ee imtixaanka ku dhacay waxa weeye u muujin maayo wahiya iyadu ka sajdati tilaawati sujuuddii tilaawada ayay la mid tahay waaya sujuudu shukrigu markuu ka soo hadlay mualifka sujuud tilaawi ayuu halkan ku tilmaamaya sujuudu shukrigii marka wuxuu ihi sujuudu shukrigu horta salaada ma galo maxaa yeelay sababteedu salaada calaaqala ma leh ilan qira maaha sababteedu sujuudtilaawo sababtiisu waxa wey waa qiro waa tilaawo tilaawadana dee qur-aankii salaadda wuu galaawa kan lagu akhrinayo salaadda dhexdeeda laakiin sababta sujuudu shukrigu waxaa weeye waa nicmo kuu timid ama balaayo kaa fogaatay balaayo aad ka cabsanaysay ama balaayo ku haysato ilaahay kaasii qaaday ama nicmo cusuboo kuu timid oo kuu soo darrisay taa weeye ama qof imtixaamanaad arkayso marka calaaqalama leh salaadii sidaa darteed salaada dhexdeeda sujuud shukri lama imaan karo haddii qofkii sujuud shukri uu la yimaado salaada dhexdeeda asagoo og inaysan ku bannaanayn salaaddiis bay buraysaa haddaba sababta sujuud shukriga waxaa weeye saa soo tilmaannay waa afar arrimood marka koowaad waxaa weeye sababta koobaadi inuu qofkii nicmo cusub ay u timaado yani hujuumu nicma macnaa xuduud nicma ka wada nicmo cusubba qofka usoo darisa u timid sida maalan welad baa u dhashay o kale ilmaa u dhashay ama shaquu helay ama jaah buu helay ama eh, qof ka maqnaa oo safar ku maqnaa ayaa yimid ama cadow ayuu ilaahay oga gargaaray kaga guuleeyey intaaso dhan waa nicam ama musiibu ilahay ka fogeeyey sida maalan qofkii inuu ka badbaado oo kale dab ama biyo iyo wixii la midka ahaa ama shil gaadhi ayuu qofki ilahay ka badbaadiyey dad kalena way ku baabeen maalan ama wax noocaas aduu qofkii hadduu ilaahay musiibo uu ka badbaadiyo ama uu xanuunsanaa o ilahay baa caafiyey oo xanuun ka sii qaaday ama aabbihii baa xanuunsanaa o ilahay aabbihii baa uu caafiyey maalan ama qof ehelkiisa ka mida markaas waa nicmo kuu timid waxaa sunnaha markaa inaad la timaado sujuudu shukriga adoo ilaahay subxaana wa tacala u mahadnaqaya nicmadaas uu ku siiyey ama balaayada uu kaa fogeeyey arrinka saddexaad ee loo suneeyo waxaa weeye ru'yat mubtala qof imtixaaman baad aragtay qof la ibtileeyey oo jidhkiisii lagu imtixaamay ama wax kale lagu imtixaamay ayaad aragtay waa qof idhala ama dhagala ama curyaan naafa ah ama waxaa weeye daman oo waxba fahmaynin ama wahaakada qof imtixaaman baad aragtay adna ilaahay subxaana watacaala waxa uu ku imtixaamay uu kaa badbaadiyey oo ilahay kuu nacmeeyey marka inaad ilaahay subxana wa tacala ugu mahadnaqdo ood suudu shukri la timaado ilaahay adoo uga mahadnaqayaan nabadgelyada iyo caafimaadka ku siiyey qof caasi ah haddaad aragto weliba macsiyadiisa la jahraya oo muujinaya oon xashoonayn ayaad aragta marka ilaahay subxaana wa tacaala inaad u mahadnaqdo shukri la timaado ayaa sunno ah nabiga calayhi salaatu wasalaam way ka sugnaatay inuu sujuudu shukrigan la yimid axaadii fara badan ayaa caddaynaysa waxaa ka mid a ah xadiidkii abu daawuud wariyey nabiga alayh sl slam haduu yimaado arrin farax geliya wuxuu la dhici jiray sujuudu shukri khara saajidan wuxuu hoobanaya isagoo sujuudaya waaya laakiin qofka caasiga ah ma u muujinayaa iyo qofkan mubtalaga la imtixaamay qofka caasigaa ah sujuudu shukri buu u muujinayaa isagoo arkaya sujuudaya hadduusan dhib kaga cabsanayn inuu ka soo gaadho waayo waxaa la rabaa qofkan caasiga ah inuu iskarto oo uu toobad keeno laakiin qofkii imtixaanaa ee imtixaanku ku dhacay ee waxa wey la ibtileeyey u muujin maayo maxaa yeele qalbigiisa ayaa maaragtay dhaawac soo gaadhay qofkii uu qalbi jabaya wuu naxaya markuu arko qofkanoo waxa uu ilahay ugu shukrinaya inuu nicmadii caafimaadka siiyey asna uusan nicmadii caafimaadka haysanin marka ma fiicna inaad u muujiso qarsoodi ayaad u sujuudaysaa laakiin ka caasiga waa loo muujin haddaadan dhib ka cabsayn qofkii caasiga inuu kaa soo gaadho ama ku waxyeeleeyo markaas yaan u muujin maysa walaصxu wejka asaxnimada badan waxaa weeye jawaasuhumaa ay jawaasu eh, sujuud اtilaawati wasujuud shuk labadaas sujuudoodba inay ku bannaan yihiin cala raaxilati daabada dusheeda lilmusaafiri qofkii musaafirka ahaa fain sajada haddii u sujuudo litilaawatin tilaawo haddii u sujuudo eh, jaaza way bannaan tahay calayhaa raaxiladii daabadii dusheeda inuu ku ishaaro ayaa bannaan qaطcan bilaa khilaafin khilaaf la-aan horta waxaan ka tagnay wahiya kasajati tilaawa wahiya kasajati tilawa macnaha sujuud shukrigu kayfiyada loo sujuudayo waa sidii sujuudu tilaawihii oo kale markii salaada khaarijkeeda yani lala imaanaya tilaawihii sidana soo dhaaftay kayfiyadii iyo shuruudihii iyo qaabkii inuu takbiirat ixraam la imaanayo inuu waxa wey takbiirat lintiqaal la imaanayo inuu waxa weeye sida salaada u sujuudaya dabeetana uu markuu ka soo kacayo takbiirat intiqaal la imaanayo dabeetana uu maaragta salaamo naqsanayo waxaasoo dhan waa kala mid waaya walaصaxu sida asax wuxuu ku uhi jawaasuhumaa labadaasi waxay ku bannaan yihiin sujuudtilawati shukri cala raaxilati daabada dusha lilmusaafiri qofka musaafirka ahaa fainsajd hadduu u sujuudo litilaawati salaatin salaad tilaawada hadduu u sujuudo jaaza way bannaantay calayha daabada dusheeda qaطcan bilaa khilaafin macnaha sujuudtilaawadii sujuud shukrigii qofka musaafirka ahaa daabada dusheeda wuu maaragtay ku sujuudi karaa labadaba ama sujuud tilaawo ama sujuud shukri labadaba dabcan wuu ku sujuudaya marki lagu leeyahy waxaa looga jeedaa wuu ku ishaarayaa iladaabada dusheeda laguma sujuudi kareen khilaaf baa ku jira waad aragtaan wal asax markuu yidhi khilaf asaxu leeyahy kuma bannaano in lala yimaado laakiin haddii eh, salaada dhexdeeda uu akhriyo aayatu tilaawa dabeetana aayat sujuudu tilaawa akhriyo eh, markaas wuu la imaan karaa sujuudu tilaawa qaطcan daabada dusheeda wuu ku sujuudi karaa marka khilaaf kama taagno maxaa yeelay salaaddii sunnaha ahayd way ku bannaan tahay daabada dusheeda in lagu tukado sidaan soo tilmaanay nabigan alay slam ka sugnaatay marka aayaddan mar hadduu akhriyo eh, tilaawada dee sujuuddiina waxay raacsan tahay un eh, qirada uu akhriyey eh, waxaa weeye salaada sunnaha la socota marka khilaaf kuma jira markaa inuu ku bannaan tahay daabada dusheeda wuxuu muran ku taagan yahay un yani asagoon salaad ku jirin haddii uu aayatu tilaawo akhriyo ama sujuudu shukri uu la imaanayo baabun fii salaati nafli salaaddii sunnaha ayuu baab yahay salaaddii sunnaha ahayd ayuu mualifka ku tilmaami doonaa axkaamteedii eh, annafli markii lagu yidhi waxa weeyaan oo wixii salaadaha faradka ka soo haray oo salaadihii sunnaha ahaa weyn wuxuu ka hadli doonaa mualifku aqsaamteedii qaybaheedii ayuu ka hadli doonaa oo u qaybin doono wixii loo suneeyey jamaaco iyo waxaan loo sunayn jamaaco sidoo kale wuxuu tilmaami doonaa mualifku rawaatibtii salaadihii rawaatibta ahaa iyo nawaafishii aan rawaatibta ahayn ay ka mid tahay witrkii iyo waxaa weeye eh, taxiyatulmasjidkii iyo salaatuduxadii eh, waxaa kaloo tilmaami doonaa eh, tahajudkii ayuu tilmaami doonaa markuu witr ka hadlaya wuxuu sheegi doonaa inta u yar inta u badan iyo kayfiyadiisii iyo qunuudkii raacsanaa waxaa kaloo uu tilmaami doonaa mualifku rawaatibta in la qallaynayo iyo qadaageedii si u noqonayo waaya salaatu nafli salaadii sunnaha ay qismaani laba qaybood weeye qismun qaybi qayb laa yusanu lama sunneeyo jamaacatan jamaaca looma sunneeyo fa minhu waxaa ka mid a ah qaybtaa jamaacada aan loo sunnaynin in jamaaca lagu tukado alrawaatibu ee salaadihii sunnaha ee raatibooyinka ahaa ee faradka la socday alrawaatibu rawaatibtii baa ka mid a ah maca alfaraaidi faraaidda maceeda ahayd ee rawaatibtii faradka la socday ayaa ka mid ahaa qaybtaa aan jamaacaadka loo sunnaynin wahiya iyadu ragcatayni waa laba ragcadood rawaatibtaasi qabla subxi subaxa ka hor ahaatay wa ragcataani laba ragcadood qabla duhri duhurka hortiisa ahaatay wakadaa saasoo kale bacdaha duhurka dabadiisa laba ragcadood ahaaday ayaa ka mid ah wakadaa bacdaha wa bacda almaqribi iyo maqribka kadib laba ragcadood ahaaday walcishaa iyo cishaha laba ragcadood ka dambeeya waqiila waxaa lihi laa raatibata raatiba male lilcishaai cishihii waqiila waxaa lihi arbacun afar ayaa qablo duhri duhurka ka horeeya waqiila waxaa yidhi wa arbacun afar ayaa bacdaha ka dambeeya duhurkii waqiila waxaa yidhi wa arbacun afar ayaa qabla alcasri casrkii ka horeeya waljamiicu dhammaan sunnatu sunno weeye wainama alkhilaafu khilaafka wuxuu ku jiraa fi raatibi raatibkii almuakadi ee la adkeeyey salaaddii raatibada ee la adkeeyey buu khilaafka ku jiraa waa rakcataani laba rakcadood khafiifataani oo fudfudud qabla almaqribi maqribka hortiisa ahaatay ayaa ka mid ah, salaadihii rawaatibta ayn mu-akadka ahayn qultu waxaan idhi humaa labadaa sunnatu sunno weeye cala saxiixi sida saxiixa ah fa fii saxiix bukhaari saxix bukhaari waxaa ku sugan alamru faritaan bihimaa la isfaro labadaa ragcadood ee maqhribka ka horeeya oo bacda aljumcati jumcada kadibna arbacun afar baa wa qablahaa jumcihii waxaa ka horeeya maa qabla duhri duhurka waxaa ka horeeya wallaahu aclam salaadaha sunnaha ah, ee faradka ahayn laba qaybood wey qayb loo sunneeyo jamaaco iyo qayb aan loo sunnaynin jamaaco eh, markuu leeyahay jamaaco looma sunneeyo waxaa looga jeedaa eh, salaadan waxaa asal ah in lagu tukado kelikeli eh, jamac in lagu tukado sunno ma aha ehm, sidaasaana afdal ah in waxa weeye kelikeli loo tukado laakiin haddii jamac lagu tukado way bannaan tahayoo bilaa karaah way bannaan dhammaan kuwaaan sheegi doona haddii jamca lagu tukado way bannaan tahay maxaa yeel nabiga calayhi الsalaatu wasalaam waxaa ka sugnaatay in uu ibnu cabaas la tukaday salaatuleilkii fii beyti maymuna habareertiis maymuna gurigeedii inuu kula tukaday jamc salaatuleilki salaatulelkn wuxuu ka mid yahay qaybta aan loo sunaynin jamaacaadka haddii laakiin marmar qaarkood jamacad lagu tukado wax dhiba male waa arrin bannaan wey waaya waxaa ka mid a ah haddaba qaybta aan loo sunaynin jamaacaadka qaybtaasu ku bilaabay mualifka qaybta loo sunaynin jamaacaadka waxaa ka ah rawaatibtii rawaatibtu waxa weeye salaadaha sunnaha ah ee faradka la socdaa salaadahaas ayaa waxay dhaha rawaatib waaya xikmada salaadaha loo jideeyana waxaa weeye in ay noo kabaan ama noo dhammaystiraan salaadaha faradka ah khaladka ku jirana noo kabaan qofka waxa laga yaabaa salaadiisii faradka ahayd inay khushuucda ku yar tahay oo ajirkeedu naaqis u yahay marka salaada raatibada markuu la yimaado khalalkii ayay u kabaysaa waaya maalinta qiyaama markii salaada la xisaabinayo addoonka salaaddiisa faradka hadday nuqsaani ku timaado ama khalal ku yimaado haddii salaad sunna uu leeyahy salaaddiisa sunnaheed ayaa lagu kabayaa faradka waayahay haddaba salaadaha rawaatibta halaba ay u qaybsamaan rawaatib mu'akad ah iyo rawaatib aan mu'akad ahayn rawaatibta mu'akadka waa kuwa nabiga calayhi salaatu wasalaam uu laaimay uusan ka tegi jirin kuwa hayr muakadkaana waxa wey kuwii aan la adkaynin ee nabiga alayhi sala marna uu tukan jiray marna uu ka tegi jiray kuwa muakadka ah waa toban laba ka horeeya subaxa iyo laba ka horeeya duurka iyo laba ka dambeeya waa lix iyo laba ka dambeeya maqhribka iyo laba ka dambeeya cishaha tobankaa wey tobankaas ayaa sunno ah oo sunnihii muakadka ahaa ee rawaatibtii muakadkeed ah rawaatibtaasi nabiga calayhi salaatu wasalaam ayay ka soo aroortayoo siduu ibnu cumar warinayo wuxuu yii ibnu cumar radi allahu nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa la tukaday laba ragcadood duurka hortii iyo laba ka dembeeyey iyo laba maqhrib ka dembeeyey laba cishaa ka dambeeyey laba jumcaha ka dembeeyey waayahay duruqda qaarna wuxuu ku tilmaamay in e, walaashii xafsay u sheegtay in nabig alay slam laba ragcadood oo khafiif ah uu tukan jiray markii fajarku uu dilaaco gurigiisu ku tukan jiray marka labadaas muusan arag asagu maadaama nabig alay salaam oo gurigiis ku tukan jiray wa qiila waxaa la yidhi buu mualifku laa raatiba alcishaa cishuu raatiba male maxaa yeele laba arkacood ee ka dambeeya salaatuliilka ayay ka mid yihiin laakiin qowlkaas waa laga xoog badan yahay qowl kalena wuxuu leeyahay afar baa ka horeeya duurka afar ayaa ka horeeya duurka oo markaas rawaatibtii duurka waxay noqonayaan afar ka horeeya iyo afar ka dambeeya qowl kalena wuxuu leeyahay afar baa ka dambeeya laakiin waa sax inay afar ka horeeyaan duhurka afarna ay ka dambeeyaan laakiin labaa muakad ah labana muakad maaha ka horeysa afarta ka dambaysana waa saas labana waa muakad labana waa hayru muakad saasaa sax lakiin qowlkani wuxuu leeyahay marjuuxa ah waa muakad afarta ka horeysana waa muakad afarta ka dambaysana waa muakad qowl kale wuxuu leeyahay laga xoog badan yahay casarka afar baa ka horeysa maxaa yeele nabiga calayhi salaatu wasalaam ayay ka soo aroortay inuu yidhi raxima imra'an sallaa qabla alcasri arbacan ilaahay ha u naxariisto qofkii salaadda casar ee ka hor tukada afar ragcadood waa yahay duhurkana saas oo kale isna waxaa ku soo aroray xadiidkii nebigu yuri alay sl man xaafida calaa arbacin rakcaatin qabla duhri waarbacin bacda xaramahu llah ala naar qofkii ilaaliya afar ragcadood duhur ka hor iyo afar ka dambe ilaahay wuxuu ka xaaraamaynayaa naartii si uu tirmidi warinayo marka axaadiitii ku soo arooreen aqwaashan mualif halkan ku sheegay waana sunno dhammaan intoolu sheegay mualifku wuxuu leeyahay waljamiicu sunnatu dhammaan waa sunno eh waa inama khilaaf raatib muakad khilaf wuxuu ka tagan yahay raatibkii muakadka ahaa waa intee marka sida muctamadka waa tobanka hore aan soo tilmaamay wixii kalena ee dib laga sheegana waa sunno eh laakiin muakad ma aha oo nabiga alayhi salatu wasalaam muusan laazimin qofku marmar inuu iska tukado way fiicanta waxaa ka mid ah salaadihii raatibada ahayd ee muakadka aan ahayn laba ragcadood oo khafiif oo ka horeeya maqhribka maxaa nabiga calayhi salaatu wasalaam uu faray asxaabtiisa oo wuxuu ihi salluu qabla اlmaqrib salluu qabla اlmaqrib uma qaala fi ثaaliثi liman shaء macnaha salaada maqrib horteed tukadu nabigu alayh sala slam yidhi asxaabtuna u kala degdegi jireen labada ragcadood ee maqhrib ka horeeya markii salaada maqrib saa loo aadaamo ayay tiirarka u kala degdegi jireen ayaga oo markaa tukanaya labada ragcadood waaya jumcaha salaada jumcaha wuxuu mualifkan ku tilmaamay afar inay ka dambeeyaan horteedna waxaa ah waxa duurka ka horeeya macnaha duurka waxa ka horeeya waxaa weeye afar labana ay muakad tahay labana ay hayr muakad tahay afartan ka dambeeya jumcahana waa saasoo kaloo labana waa muakad labana waa hayru muakad inkastoo mualifka halkiis laga fahmay inay afartan muakad yihiin laakiin sida muctamadka mualifkana uu kutubkada ku caddeeyey sida kitaabkiisa ataxqiiq afartan jumcaha ka dambeeya labana waa muakad labana waa hayru muakad afarta ka horreeyana waa saas oo kale waa afarta duur ka horeeyo labana waa muakad labana waa hayru muakad waaya wa minhu waxaa ka mid ah qaybtii aan jamaacadka loo jiidaynin ama jamaacadka loo sunaynin alwitr witrkii baa ka mid ah wa aqaluhu waxaana u yar witrkii ragcatu ragcad baa u yar wa agaruhu waxaa u badan ixdaa casharata koob iyo toban baa u badan wa qiila waxaa l aaaa casharata saddex iyo toban baa u badan wliman zaada qofkii ka ziyaadiya calaa ragcatin ragcad qofkii ka ziyaadiya waxaa u bannaan alfaslu inuu kala saaro ee ragcadihii u kala jarjaro oo labalaba u tukado wa huwa afdal saasaana fadli badan walwaslu inuu isku xidhiidhiyo ragcadihii bitashahudin hal atixiyaad aw amase tashahudayni laba atixiyaad fi lakhiratayn laba ragcadood u dambeeya ku jiraa wa waqtuhu waqtigiisuna waxaa weeye witrkii bayna salaati alcishaai salaada cishe inta u dhaxaysa iyo wa uluuci alfajri fajrka dhalashadiisa markuu fajrka soo baxayo inta udhaxaysa wa qiila waxaa la yidhi sharduliitaari witrinta shardigeeda biragcatin ragcad lagu witriyo sabqu naflin sunno inay ka horayso bacda alcishaai oo cishaha kadib in la tukado salaad sunno ah ayaa shardi u ah markii hal ragcad qofkii uu ku witrinayo oo labada ragcadood ee sunnaha ah ee ceshaha ka dambeeya laga horraysiiyo oo yusanu waxaa la sunneeyaa jacluhu in la yeelo witrkii aakhira salaati alleyl salaatuleylka aakhirkiisa in la yeelo ayaa sunno ah fa in awtara qofkii hadduu witriyo oo witrkii uu tukado uma dabeetana tahajada uu tahajudkii u soo kaco iyo qiyaamuleylkii lam yucidhu ma soo celinayo witrkii waqiila waxaa la yidhi yashfacuhu wuxuu ku lamaanaynayaa biragcati ragcad uma dabeetana yuciidu wuu soo celinayaa waxaa ka qaybtan sunnayaasha ka mid loo sunaynin jamaacaad in lagu tukado witirkii baa ka mid ah. waa sunno mu'akad ah culamada qaar baaba qaba inuu waajibiya sida abu xaniifa calayhi raxmat ullah lakin jumhuur waxay qabaan inuu sunno yahay lakiin sunno mu'akad inuu yahay waxaana taas daliilaa nabiga alayh slam qowlkiisu yidhi ya ahla qur'aan awtiruu faina allaha witrun yuxibu lwitr ahlu qur'aanow witr la imaada haddaad ahlu qur'aan tihiin macnaha muslimiinti baa laga wadaa illa muslimiintuna waa ahlu qur'aane witrkii la imaada maxaa ilaahay waa keli oo wuxuu jecel yahay keli macnaha in la witriyo ayuu jecel yahay oo tirees dheer salaadihii laga dhigo ayuu ilaahay subxana wa tacaala jecel yahay waayahay waxaa u yar haddaba witrkii rakcad ayaa u yar Ehm, oo ragcad ayaa lagu witrin karaa nabig wuxu uhi alayhi الsalaatu wasalaam man axaba an yuutira biwaaxidatin falyafcal qofkii doona inuu hal ragcad ku witriyo ha sameeyo nabig alay sla slam ehm, waxaana adna kamaal ah kamaalka waxaa u yar saddex in lagu witriyo waxaa kasii kaamilsan shan in lagu witriyo toddobo sagaal kow iyo toban baa u badan siduu mualifku halka ku tilmaamay wa agaruhu waxaan u badan buu ihi ixdaa cashra kow iyo toban in lagu witriyo ayaa u badan maxaa yeelay nabiga calayhi salaatu wasalaam koo toban ayaa ka soo arortay inuu ku witrin jiray sida xadiidka caaisha ku sugan waxay tidhi caaisha radi allahu canha nabiga calayhi salaatu wasalaam ka ziyaadin jirin ramadaan iyo kheyrkii toona kow iyo toban ragcadood muusan ka ziyaadin jirin marka haddii qofkii kow toban ragcadood ka badan uu ku witriyo ma asaxayso saddexiyo toban ragcadood oo witra oo hadduu tukado ma asaxayso waayahay laakiin kow toban witr ka tukan karaa waayahay qowlba wuxuu leeyahy saddex iyo toban ragcadood ayaa lagu witrin karaa maxaa yeeley xadiidka ibni cabaas iyo axaadiid kale ayay ku soo arortay nabiga alay slat slam inuu saddex iyo toban ragcadood tukan jiray oo witrkii uu ka dhigi jiray marka qowlkana saasuu leeyahay axaadiid saxiixana ku so aroortay saas darteed qowlkan culammada qaar way xoojiyeen waxay dhaheen waa qowl qawi ah waaya inkastoo shaaficida kaga jawaabeen qowlkan dambe waxay dhaheen eh, labadaa ragcadood ee dheeraadka ah waa labadii cishaha ka dambeeyey marka iyo kooiyo tobankii witirka ahaa markaa saddex iyo toban saasi ku noqdeen laakiin tawiilkaasi waa baciid baa layidhi qofkii haddaba witirka ragcad ka badiyaa laba siyaabood buu samayn karaa fasli iyo wasli fasli waa inuu kala saarsaara oo kala googooyaa waslina waa inuu xidhiidhiyaa marka uu faslinayo waxa wey labalaba ragcadood ayuu u tukanayaa markaa labo labo labo iyo witr marka laba kasta uu tukanaya marka witr buu niyeysanaya waa markii witr u qastay waa inuu witr u niyeystaa witr bay noqonaysa marka labadaas maca ragcadda goonida ah dhammaan witr bay noqonayaan waa marka witr u niyeysto laakiin hadduu labada u niyeysto salaatuleil haddana laba kale uu tukado salaatuleil niyeysto haddana oo ragcadda u dambaysa witr u niyeysto dee ragcadda dambe unbaa witrkii noqonaysa waayahay taasaana fadli badan maxaa yl axaadiistiis ayaa ka fadli badan fasligaas ayaa fadli badan in la kala saarsaaro uuna ka camal badan yahay uuna ka shaqa badan yahay eh, taxiyaad fara badan baa ku jira eh, salaamu naqsigii baa ku jira uu ka hawl badan yahay waaya waslina wuu bannaan yahayoo inuu hal atixiyaad ama laba atixiyaad uu maaragtay intuu isku xidhiidhiyo ragcadihii eh, ama saddex haadaan ama shan haadaan ama toddoba haadaan intuu isku xidhiidhiyo inuu hal atixiyaad ragcadda u dambaysa uu la yimaado ama laba atixiyaad laba ragcad u dambeeya uu la yimaado hadduu matala shan tukanayo ragcadda u dambaysa markii uu tukado ayuu fadhiisanayaa inta kale ma fadhiisanayo ragcaddaasu marka ayuu hal atixiyaad la imaanaya dabeetana salaaddii uu ka baxaya inta kaleo dhan uu isku xidhiidaya hadduu doonana waxa weeye laba ragcadood u dambeeya ta afraad iyo ta shanaad ayuu atixiyaadsanaya taasina waxa weeye waa jaa'is labadaas yaabood buu banaayen laakiin ma bannaano inuu mid kasta u atixiyaadsado ama inuu labadiiba uu atixiyaad ka dhigo intuu labada ragcaod atiyaadsado haddana laba kale ku xidhiidiy haddana uu atiyaadsado haddana laba kale ku xidhiidiyo atiyaadsado haddana hal ku xidhiidiyo atiyaadsado tama banaan hal atixiyaad oo ragcadoo dambaysa ah ama laba atixiyaad oo laba ragcadoo dambaysa ah sidaa unbaa bannaan waayo haddii uu xidhiidhiyo marka wasliguna wuu bannaan yahay fasliguna wuu bannaan yahay waa yahay waktigiisuna waxaa weeye salaada cishe markii la tukado kadib ilaa fajarka intuu ka dilaacayo inta udhaxaysa ayaa la tukan karaa sida axaadiid saxiixa ku sugnaatay nabiga alayh slam ka so aroortay sidaas ayaa ka sugnaatay qofka haddaba hadduu jamcu taqdiim uu sameeyo maalan salaaddii cishe uu la tukada salaaddii maqrib isagoo oo musaafira maalan amaba roob uu do-o maalan salaaddii cishe jamcu taqdiim lagu sameeyo salaaddii maqrib lala tukado witrkii ma tukan karaa qofkii xilligaas nacam wuu tukan karaa maadaama salaadii cishaba uu tukaday waayahay qowlba wuxuu leeyahay haddii uu doono qofkii inuu ragcad ku witriyo sharطu itaari birakca sabqu nafrin bacd اlcishaa waa in sunnihii salaadda cisho ka dambeeyey waa inuu ka hor dhacaa oo ka horeeya laakiin intuu salaadda cisho uu tukado haddana hal ragcad oo witra la yimaado taas ma ansaxayso qowlka ku leeyahay ragcad mutaxan oo keligeed ah oo witra ma soconaysu leeyahay ama saddex israaci ama markacawda cishaa ka dambeya ka horreysay lakin qowlkaasi waa daciifa way bannaanta witrku maqsuudkiisa waxaa weeye salaadda habeenka la tukanayo inuu tiro isdheer ka dhigo sidaa weeye marka ilan salaaddii waxaa weeye maalintii waxaa weye witr bay leedahayoo maqhribkaas ayaa witrinaya waaya waxaa sunno ahaa witrka in laga dhigo aakhira salaati leil salaatleil qofku markii uu tukado waxa u dambeeya inuu ka dhigo witrka oo kusoo gebagabeeyo ayaa fadli badan saasaa fadli badan marki lu leeya saasaa fadli badan waxa weeye nabig alai slam saasuna faray laakiin haddii qofki intuu witrka horey u tukado haddana habeenkii uu soo tooso akhir leilki haddana salatuleil iska tukado way bannaanta waa jaais lakiin sida fadliga badan waxa weeye inuu witrka u dambeysiiyo salaada habeenkii uu tukanayo maaa nab ala slam u ijcalu akhira salaatikum bileyli witraa macnaha salaadiina habeenka ad tukanaysaan waxaad ku soo gabagabaysaan u dambaysiisaan witrka waayahay haddaba qofkii haddii uu hore witriyo horeybu witrka u tukaday dabeetana wuu seexday uu soo toosay salaatuleil buu tukaday wuu tahajuday tahajud buu tukaday miyuu soo celinaya witrkii ma soo celinayo witrkii witrkii ma soo celinayo maalan waxay aad u dhacdaa arrintani Ehm, ramadaanka qofkii haddii uu tarawix intuu la tukado imaamkii imaamkiina uu witriyo oo witrkii uu tukado dabeetana tobanka dambe maalan oo haddana tahajud u soo kaco ehm, witrkii miyuu soo celinaya maya ma soo celinaya witrkii nabigu wuxu uhi alayhi salaatu wasalaam laa witraani fii leyla macnaha laba witr hal habeen lama tukanayo ayuu nabigu yidhi alayhi salaatu wasalaam waaya qowl baa wuxuu leeyahay laga xoog badan yahay maya ee wuu soo celinaya laakiin dariiqaduu soo celinaya waxaa weeye ragcaddii witrkee hore ayuu shafcinayaa oo ragcad kaleu ku lamaanaynaya shafci ma noqote oo witrnimadii ma ka baxday dabeetana salaadiisii ayuu tukanayaa markuu salaaddiisii tukado ayuu dabeetana markaas eh, soo celinaya witrkii witrkii ayuu markaas soo celinaya saasuu leey qolkani oo witrkii hore ayuu laba ka dhigaya intuu hal ragcdood tukado shafci ma noqday salaatulilkiisi wuu tukan dabeetana witr ayuu kusoo khatibay lakin qowlkani waa qowl daciif inkastoo ibnu cumar laga wariyey radi allahu tacaala inuu sameeyey waxaa nahyi nabiga ala slam baa noo yahay laa witraani fii leyla wayundabu waa la sunneeya alqunuutu qunuud aakhirahu aakhira witri witrkiisa aakhirkiisa inuu qunuud la yimaado ayaa la sunneeya fi nisfi اthaani niska dambe ama qaybta dambe ee min ramadan ramadan ka mid ah waqiila waxaa la yidhi kula idil ayaa uu la imaanayaa wa huwa qunuudkaasina ka qunuuti subxi salaada subax qunuudkeedoo kale u weeye wayaquul wuxuu odhanayaa qablahu qunuudkaas intuusan la imaanin ka hor allaahumma inaa nastaciinuka wanastakfiruka allahuma allahayo inaa anagu nastaciinuka kaalma ayaan ku weydiisanayna wanastakfiruka dembidhaaf ayaan ku weydiisanayna ilaa akhirihi ilaa ducadaas aakhirkeeda laga gaaro qultu waxaan idhi qaala nawiy alasaxu wejkaa saxnimada badan bacdahu qunuudka subaxa kadib ayuu la imaanayaa ducadana kama horraysiinayo wa ana aljamaacata jamaacadu tundabu waa la sunneeyaa fi lwitri witrka dhexdiisa caqiba taraawiixi taraawiixda gadaasheeda jamaacatan jamaaco lagu tukaday ayaa la sunneeyaa in witrkiina jamaaco lagu tukado wallaahu aclam witrka waxa weeye la tukanayo qaybta dambe ee ramadaan ama ramadaan niskiisa dambe shan iyo tobanka dambe ee ramadaan waxaa la suneeya in lala yimaado qunuud qunuud in lala yimaado ayaa la suneeya oo witrkaa lagu akhriyo qunuudkaas wuxuu la mid yahay qunuudkii salaada subax ayuu la mid yahay qowl baa wuxuu leeyahay niska dambe ee ramadaan khaas kuma ahee sanadkoo idil ayaa qunuudkaa lala imaanaya macnaha witrka uu tukanayo sanadkoo idil ayi witr uu tukanayo uu la imaanaya qunuudkaas qowl baa sidaa leh waxaa daliil u ah horta in niska dambe ee ramadaan qunuudkaas lala imaanayo xadiidka abu daawuud wariyey in ubay ibnu kacb radi allahu tacaala canhu uu qunuudi jiray niska dambe ee ramadaan markii uu salaada tarwiix uu tujiyo inkastoo xadiidkaasi dacfi ku yar jiro qowlkan dhahaya kula sana ayuu qunuudaya wuxuu leeyahay axaadiidta ku soo aroortay qunuudka witirka waa caam marka waxaa laga qaadanaya inaysan khaas ku ahayn niska dambe ee ramadaan laakiin qowlkaasi waa laga xoog badan yahay qunuudka haddaba qaabka loo qunuudaya waa qunuudkii salaada subax ayna soo dhaafe allahuma hdinaa fii man hadayt wcaafina fii man caafayt ila akhirih laakiin wuxuu ka horraysiinayaa buu ihi allahuma inaa nastaciinuka wanastakfiruka ducadaas ka horraysinaya waa duco dheer oo ka soo aroortay sayid cumar radi allahu tacaala canhu allahuma inaa nastaciinuka wanastakfiruka wanastahdika wanuuminu bika wanatawakal calayka wanutni calayka alkhayra kula nashkuruka walaa nakfuruka ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق إلى آخره ودعاء ده marka ducadaasi waxa ka soo aroortay ka sugnaatay sayyid umar radiyallahu ta'ala anhu iyo asxaab kale ba sayyid uthman iyo asxaab kale way ka sugnaatay inay witrka ku qunuudi jireen waayahay laakiin nawawi ka daba tago wuxuu yiri waxa asax ah inuu ka dambaysiinayo ducadan ama qunuudkan umar qunuudkii salaada subax ayuu ka dambaysiinayaa waaya macnaha qunuudka salaaddas waxuu horraysiinayaa dabeetana qunuudkii eh, eh, sayd cumar ee eh, allahuma iyaaka allahuma inaa nastaciinuka ayuu ka dambaysiinayaa waxaa kaloo mualifka halkan ku tilmaamay inay jamaacadu sunno tahay in lagu tukado witrkii witrkii in jamaca lagu tukadaa sunno ah salaada taraawiixda markii jamaca lagu tukado in witrkiina jamc lagu tukado ayaa fadli badan macnaha wuxuu saa u lehay mualifku witrka wuxuu ku daray qaybta salaadaha sunadaha ka mid ah ee aan jameecad loo sunayn laakiin wuxuu ku leeyahay haddii taraawiixdii jameecad lagu tukado witrkiina jameecaad ayaa lagu tukanaya saasaa afdal ah maxaa yeeley asxaabtu saasay samayn jireen ridwaan ullahi tacaala calayhim markaa nabigana alai sl slaam way ka sugan tahay waaya saasa haddaba fadli badan laakiin shardi ma aha in taraawiixdii jamc lagu tukado markii witrka jamc lagu tukanayo hataa haddii kelikeli loo tukado taraawiixdii waxaa weeye witrkiina waxaa sunnaha markaa in jamac lagu tukado wa minhu waxaa ka mid a qaybtii aan loo sugnaynin adduxaa salaatduxadii baa ka mid wa aqaluha waxaa u yar ragcataan laba ragcadood wa agaruha waxaa u badan inataa labiyo toban baa u badan wa taxiyat lmasjidi taxiyatulmasjidkii ayaa ka mid ah ragcataani xaaluu yahay laba ragcadood wa taxsulu way ku xasishaa taxiyatulmasjidkii bifardin fard bay ku xasishaa aw naflin ama sunno aakhara oo kale sunno kale ayuu ku xasilaya taxiyatulmasjidkii laa rakcatin ragcad qura ku asaxi mahayo kuna xasili mahayo cala saxiixi saxiixa qultu waxaan idhi wakada ljinaasatu janaazadii ayaa la mid ahoo ku xasili maayo taxiyatulmasjidkii salaatuljanaasadii wasadatu tilaawati sujuudtilaawadii iyo shukri iyo sujuud shukrigii toona ku xasili maayo taxiyatulmasjidkii wa tatakarar way soo laalaabanaysaa yacnaha taxiyatulmasjidku ka wadaa wuu soo noqnoqonayaa bitakaruri dukhuuli gelitaanka soo noqnoqoshadiisa calaa qurbin meel dhow laga soo gelayo oo qofkii meel dhow kolba masaajidku ka soo gelayo ka baxayo wallahu aclam waayah waxaa ka mid ahaa qaybtii aan loo jidaynin jamaacaadka salaatu duxadii baa ka mid ah salaatu duxadii ayaa ka mid ah qaybta aan jamaacad loo jidaynin waxaa u yar salaatu duxadii laba ragcadood waxaana daliilu ah xadiidkii abi hurayra radi allahu tacaala canhu uu yidhi nabiga alayh slam baa yidhi qofka bini aadanka ahaa xubin kastoo xubnihiisa ka mid ah ama kala bax kastoo kala baxyihiisa ka mid ah, ku waabariisanaya sadaqo oo leeyahay waxaana ka guudaya arrinkaas laba ragcadood oo salaatu duxo uu qofku uu tukado maanaa iyo lixdan xubnood buu qofku leeyahy kala bax saddex boqol iyo lixdankaa xubnood waxaa laga rabaa maalin kasta inuu sadaqa ka bixiyo marka haddii uu eh, la salaatu duxada way ka gudaysaa laba ragcadood oo salaatu duxada ka gudaysa waayahay salaatu duxadii haddaba laba ragcadood baa u yar waxaana u badan labiyo toban ragcadood ayaa u badan xadii baa ku soo arooray xadiikaasina waa xadii daciifa ah, oo mualifka laftarkiisu ku tadciifiyey majmuuca culamo kalena ay tadciifiyeen xadiikaa kuso arooray in salaadduxadu ay tahay labiyo toban ragcadood laakiin qowlkan hadda mualifku sheegay halkan manhaajka ku sheegay waa qowl laga xoog badan yahay qowlka muctamadka ah ee madhabka muctamadku ah waxaa weeye in salaad duxada inta u badan ay tahay sideed ragcadood qowlkaasuu mualifku ku taxiixiyey kitaabkiisa taxqiiq waana qowlka muctamadka ah waay waxaana daliil u ah xadiidkii umuhani waxay tihi nabiga calayhi salatu wasalaam wuxuu tukaday salaatu duxadii sideed ragcadood ayuu yowma alfatxi tukaday oo laba ragcadood kasta uu salaamo naqsanayo waa xadiid saxiix abu daawuud wariyey marka xadiidkaasaa sugan inta u badan ee nabiga alay slat slam uu tukaday salaatu duxada waxay ahayd sideed ragcadood marka sideedda ragcadood baa u badan salaatu duxada taxiyatulmasjidka asna wuxuu ka yahay qaybta aan loo jidaynin jamaacaad waxaana weeyaan laba ragcadood qofkii hadduu masaajid soo galo inuu laba ragcadood tukado ayaa sunno ah waxaa taxiyatulmasjid loogu magacaabana waxaa weeye qofkii markuu masaajidka soo galo xurmada masaajidka asagoo ilaalinaya laba ragcadood tukanayaa marka waxay la mid tahay sida salaan uu masaajidkii salaamayo saas waa taxiya waxa waa salaan salaantii masjidka ayay culimmadu ku magacaabeen nabig wuxuu uhi alayhi salatu wasalaam idaa dakhala axadukum almasjid falaa yajlis xataa qof hadduu masaajidka soo galo yuusan fadhiisan ilaa laba ragcadood uu ka tukado muttafaqun calayh marka waa sunno weeye sunnada haddaba maxay ku xasishaa sunnadaasi waxay ku xasilaysaa taxiyatulmasjidka haddii qofkii uu soo galo masjidka isagoo salaad farada la tukanayo waxa weeye oo salaadda faradka uu tukado duurkii maalan waxa weye taxiyatulmasjidkii waa u xasilayaa sidoo kale haddii uu sunno kale uu tukado maalan salaaddii sunnaha ee duhur ka horraysay uu tukaday waxa wey taxitmasjidkii u xasraya ama salaaddii sunnahayd waxa wey ka horreysay salaada subax ayuu tukaday labada ragcadood ka horreeyay waxa wey taxitulmasjidkii wuu xasilayaa waaya ilan maqsuudka waxa weeyaan in masjidka maqaamkiisii iyo sharaftiisii la ilaaliyo oo waxa weeye salaadda lagu tukado oon iska fadhiisanin sida goobaha kale maqaaxiyaa la iskaga fadhiistoo kale marka haddii salaad unu tukado ama fard ha haata ama sunna ha haatee taxitulmasjidkii maqsuudkiisii wuu xasilay laakiin hal ragcad ku xasili mayso taxiyat اlmasjid hadduu hal ragcad tukado ku xasili mayso maxa nabg alay slam wuxuu hi falaa yejlis xata yusalliya ragcatayn laba ragcadood nabig alay slam tilmaamay hal ragcad marka ma gudayso taxiyatulmasjidka sidoo kale salaat اljanaaza hadduu masaajidku soo galo janaaza la tukanaya u arko oo salaatu janaazihii uu la tukado dadkii waxaa weeye uga xasili mayso taxiyatulmasjidka maxay salaatu janaazada dee ragcadba ma leba waxa weeye waa afarta takbiirood salaadkaad ku xasili mayso waxaa la mida ah sujuudutilaawo iyo sujuudushukri hadduu sujuudutilaawo la dhaco markuu masaajidka soo galo ama sujuudushukri la dhaco waxa weeye u xasili mayso eh, taxiyatulmasjidkii taxiyatulmasjidka qofka haddii uu masaajidka kusoo laalaabto intuu ka baxo soo noqdo oo ka baxo soo noqdo mar kasta uu soo galo waa sunno inuu tukado xataa hadduu meel low ka soo gelayo watatakararu bitakaruri dukuuli calaa qurbin qofkii meel dhow gaaraya uu soo laabanaya masaajidka soo gelaya haddana uu ka baxaya meel dhow gaaraya uu soo laabanaya markastuu soo galo waxaa sunna inuu la yimaado taxiyatu lmasjid wayadkhul wuu soo gelaya waqtu rawaatib rawaatibta waqtigeedii qabla alfardi faradka ka horreeyey wuxuu ku soo gelayaa bidukhuuli waqti lfardi faradka waqtigii soo gelitaankiisi wa bacdahu rawaatibtii faradka ka dambeeyey waqtigood wuxuu ku gelayaa bificli faradka samayntiisi wayakhruju nawcaani labada nooc kuwii ka horreeyey faradka iyo kuwii ka dambeeyeyba waxay waqtigooda ku baxayaa bikuruuji waqti lfardi faradka waqtigiisii bixitaankiisa ayuu ku baxayaa walow faata haddii uu tago annaflu lmuaqatu sunihii la waqtiyeeyey nudi waxaa la suneeya qadaahu in la qaleeyo fi labhari qowlka abharka ah rawaatibta waktigeedu goormuu galaa rawaatibtii waxay u qaybsantaa laba qaybood rawaatib qabliya iyo rawaatib bacdiya rawaatib qabliga oo ka horeeya faradki iyo rawaatib bacdi oo faradka ka dambeeya kuwa ka horeeya waxaa ka mid ah salaada subax labada ka horeeya iyo salaada duhur labada ka horeeya waaya tacdiyaduna way badan yihiin labada ka dambaysa duhurkii labada maqrib ka dambaysa labada cishaa ka dambaysa waaya haddaba rawaatibta qabliga ah ee faradka ka horeeya waktigooda wuxuu ku gelayaa waktiga faradka ah gelitaankiisa ayuu ku gelaya waqtiga faradka markuu soo galo raatibadii ka horreysay maalan duhurka hadduu waqtigii duhurka galo waa la tukan karaa salaad subax waqtigeed markii la gaadho raatibadii ka horreysay waa la tukan karaa raatibadii ka dambeysay faradka wakhtigeedi wuxuu ku galaa markii faradkii la sameeyo raatibad marka duhur ka dambaysa markii duhurka la tukado baa la tukan karaa laakiin duhurka in la tukanin lama tukan karo mana ansaxayso waayahay labada nooc wuxuu uga jeedaa tii ka horreysay faradka iyo tii ka dambaysayba watigooda uu ku baxayaa markii watigii aradka uu baxo watigii aradka markuu baxo raatibadii qabliyadaheed sii bacdiya labada waqtigoodii wuu tegey labada waqtigoodii wuu tegey meelsha waxaa laga fahmayaa raatibada ka horeysa salaada maalan raatibadii duhur ka horeysa haddaad duhurka markaad tukato kadib aad tukato way asaxaysaa wayna gudaysaa laakiin in loo qasta ma fiicno sunnadii bay khilaafsan tahay qofka inuu ka dambeysiiyo ma fiicno laakiin raatibada ka dambaysa duhurka lagama horraysiin karo laakiin ta ka horraysa waa laga dambaysiin karaa weliba ma ficlin saa yeelay inkastoo haddii qofki ay qabsato maalan salaad duhura lagu jiro uu soo galo dee duhurkii wadad kala tukanayaa kadib markuu duhurkii tukado ayaa labadii raatiba ee ka horraysay iyo labadii ka dambeeyaba uu israacinaya oo duhur kadib uu la imanaya marka wax dhiba male wayna u asaxaysaa haddii qofkii raatibadii ay dhaafto ama nafligii mu'aqadka ahaabaa dhaafay ee wakhtiga lahaa sida salaadulciidi iyo salaatuduxadii iyo ayaa qofkii dhaafay ama witrkii waxaa sunna inuu soo qalleeyo nabig wuxu alayh salatu wasalaam man naama can salaatin aw nasiyaha falyusaliha idaa dakaraha qofkii salaad ka seexda ama ilooba ha tukado markii uu soo xusuusto nabiga alayh slat salaam waxaa dhaafay laba ragcadood ee duhur ka dambeeyey oo waa laga mashquuliyey dabeetana wuxuu tukaday salaadda casar dabadeeda ayuu eh, soo qalleeyey raatibadii duhur ka dambaysay waaya wa qismun qayb yusan waa la suneeya jamaacatan jamac ayaa loo suneeya kalciidi ciidii walkusufi iyo qoraxmadoobaadkii ama dayaxmadoobaadkii walistisqaa'i iyo roobdoonkii wahuwa qaybtan ayaa afdalo ka fadli badan mima laa yusanu jamaacatan wixii jamaca aan loo sunaynin laakiin hase yeeshee alasaxu wejka asaxnimada badani waxaa weeye tafdiilu raatibati raatibadii inay laga fadilayo ay ka fadli badan tahay cala taraawiixi taraawiixdii wa ana aljamaacata jamaacaduna tusanu in loo suneeyo fi taraawiix taraawiixda dhexdeeda waayahay qaybtii hore waan ka soo hadalay oo ahayd qaybtii aan loo sunaynay jamaacaadka waan ka soo hadalay qaybtan waxa wey jamaacaadka ayaa loo suneeyaa oo waxaa sunno ah in lagu tukado nawaafishan jamaacada lagu tukado waa ciiddii iyo kusuufkii iyo istisqaagii iyo kuwa weeye salaada ciidda waxaa sunnaha in jamacad lagu tukado haddi kelikeli loo tukadana waa asaxaysaa kusuufkiina waa saas kale qorax madoobaadka ama dayax madoobaadki in jamaacad lagu tukadaa fadli badan istisqaaga waa saas kale roobdoonkii jamci lagu tukadaa fadli badan haddii kelikeli loo tukadana waa asaxaysa waaya haddaba qaybtan ayaa ka fadli badan qaybtii aan jamaacaadka loo sunaynin qaybtana ka fadli badan maxaa yeelay waxa weeyaan waxaad garanaysaa maadaama jamaacaad loo suneeyey inay ka adag tahay qaybta kelikeliga loo tukanayo inay ka adag tahay baad halkaa ka garanaysaa laakiin salaada raatibada ah ayaa ka fadli badan taraawiixda raatibada iyo taraawiixda raatibada fadli badan maay nabig ala sl salaada raatibada ahaa wuu ilaalin jiray lakiin tarawiixda nabig ala sl muusan joogtaynin oo muusan laazimin taraawiixda waxaa sunno ah in jamacaad lagu tukado taraawiixda in jamacaad lagu tukado ayaa sunno ahoo fadli badan sida asaxa khilaaf baa ku jira khilaa qowlka asax ka soo jeeda wuxuu leeyahay looma sunneeyo oo ma fadli badno in jamacaad lagu tukado waxaa fadli badan keli keli loo tukado laakiin sida saxiixa ah waxa wey ama asaxa ah waxaa fadli badan in jamc lagu tukado maxaa nabiga alayh slat slaam xilligiisii jamc buu ku tukadayba oo asxaabtii ayaa la tukaday salaada taraawiixda dhowr habeen habeenkii dambe markuu arkay in asxaabtii ay soo badanayaan ayuu nabiga alayh slat slaam ka baaqday masaajidkii inuu jamaacadka ku tukado oo gurigiisa ku tukaday isagoo ka cabsanaya in asxaabtii lagu farad yeelo salaadaas taraawiixda ah marka nabig wuxu ui alay slam guriginu ku tukada gurigiina ayaa ku fadli badan in salaada sunnaha lagu tukada waaya midda kale sayd cumar radi allahu tacaala canhu xilligiisii dadkii wuxuu ku kulmiyey yani ramadaanka taraawiixda wuxuu ku jamciyey raggiina ubay ibnu kacb yaa tujinayay dumarkiina waxaa tujinayay sulaymaan ibn abi xasma ayaa tujinaya suu bayhaqi wariyey marka jamac in lagu tukado ayaa fadli badan taraawiixda wada xasra koobid male lagu koobaya tiro linafli mulaqi sunihii mulaqa ahaa fain axrama qofkii haddaba hadduu xaramo biakar min rakcati ragcad wax ka badan falow qofkii wuxuu leeyahay tashahud inuu atixiyaysan fi kulli rakcatain laba ragcadood kasta wa fii kulli rakcatin ragcad walba qoltu waxaan idhi asaxiixu wadka saxiixa waxa weeye mancuhu tashahudkaasi ama atixiyaadkaasi inuu reeban yahay fii kulli rakcati ragcad kasta inuu ku atixiyaadsao inay reeban tahay ayaa saxiixa wallahu aclam waidaa nawaa hadduu niyeysay cadadan tiro falahu wuxuu qofki leeyahay an yaziida inuu kordhiyo wayanqusa inuu ka yareeyo bishardi takhyiiri niyati niyada doorinteeda shardigeeda qablahumaa waxa weeye ziyaadadaas iyo nuqsaanta horteed intuusan ziyaadin wax ku darin ama uusan ka jarin horteed waa inuu niyadii bedelaa wailaa haddii kale oo uusan niyadii bedelin oo wax ku daro ama wax ka jaro fatabtulu salaadii way buraysaa falowna waa hadduu ragcatayn laba ragcadood uma dabeetana qaama u istaago ilaa aalian ragcad saddexaad sahwan hilmaan uu istaago fal asaxu wejka asaxnimada badan waxaa weeye annahu qofkii yaqcudu inuu fadhiisanayo uma dabeetana yaquumu u kacayo liziyaadati ziyaadadii inshaa hadduu doono nafliga mulaqa waxaa waa nafliga aan wakti iyo sababtoona aan lahayn nafligaas ayaa waxa la nafli mulaqa wuxuu kasoo horjeedaa nafliga hadda soo tilmaamayn aha nafliga muaqadka ah nafliga haddaba wakti aan lahayn sababna aan lahayn ee mulaqa ah lafdigaasi cadad maxsuura maleh cadad go-an ma leh qofku intuu doono ka tukan karaa hadduu doono kun ragcadood ha tukado waxa weeye nabig wuxu uhi alayhi salatu slam asalaatu khayru mawduucin istakir aw aqil salaaddu waxa weeye waxaa u fadli badan ee qofkii uu la imaanayo ama yarayso ama badso waaya waa kii ku lahaa nabig alayh sl slam saxaabigii ahaa rabiica ibni kacb alslami faacilnii calىa nafsika bikarat sujuud yani naftaada iga kaalmee sujuudda sujuudda badan waxaa laga macnaha salaad sunnaho muطlaq ah la timaaddo ood badiso naftaada igu kaalmee haddaad doonaysa maqaamkaa sare ee jannada dalbatay waayahay haddaba qaabkee loo tukanaya haddii qofkii uu maaragtay ragcad ka badan oo nafriga mulaqa hadduu tukanaya see buu tukanayaa haddii maalan uu tukanayo afar ragcadood ama eh, an ama lix ama toban ama labaatan hadduu tukanaya qaabkii buu tukanaya wuxuu mualifku yidhi waxaa u bannaan in uu eh, laba ragcadood kasta uu atixiyaadsado way u bannaanta yacnii laba laba inuu atixiyaadsado way u bannaanta waaya waxaa kaloo u bannaan inuu ragcad kasta ku atixiyaadsado lakin mualifka halkan daba tega wuxuu yidhi sida saxiixa ah ragcad kasta inuu ku atixiyaadsado ma bannaane ee laba laba ragcadood ayuu u atixiyaadsana afar ragcadood hadduu tukanayo maalan laba atixyaad buu kala samayn karaa lix buu tukanayaa saddex atixyaad buu samayn karaa oo laba laba ah waaya saana wuu samayn kara lakin waxaa loo ogoleen inuu ragcad kasta ku atixiyaadsado hadduu maalan lix ragcadood tukanayo inuu lix atixiyaad u yeelo taas lama ogolo maxaa yeel waa suuro cusub oon salaada aan lagu aqoonin marka nabigana alay sla slam kama sugnaan haddii haddaba uu cadad niyeysto tiruu niyeystay tira mucayan niyeystay maalan toban ragcadood oo xidhiidha inuu tukado ayuu nigeystay tirada wuuna ka ziyaadin karaa wuuna ka nusqaamin karaa maalan toban hadduu nigeystay wuu ku soo koobi karaa lix ragcadood ama wuxuu nigeystay maalan toban wuu ka badin karaa wuxuu ka dhigi karaa afar iyo toban ama labaatan wuu ka dhigi karaa xidhiidh ah laakiin waxaa looga baahan yahay markaas in inta uusan ziyaadadaas usan ku darin ama usan ka yaraynin tobankii uu nigeystay inuu niyadii bedelo ayaa laga rabaa oo uu niyeysto hadduu maalan niyeysto inuu ka yareeyo markuu lix ragcadood maraya waa inuu intuusan fadhiisanin uu niyeystaa inuu lixdan ku gaabsanayo haddii uu maalan tobankii gaaro uu doono inuu ka ziyaadiyo tobankii intuusan kicin ragcadda dheeraadka u kicin waa inuu niyeystaa eh, tirada uu ku darayo haddii uusan saa yeelin oo uu ziyaado ku daro cadadkii u niyeysta ka badan ama ka nuqsaamay markaa salaadiisi way buraysaa haddii maalan laba ragcadood qofkii uu niyeysto dabeetana ragcaddii saddexaad uu u kaco asagoo is hilmaansan waxaa laga rabaa inuu markaa fadhiisto maadaama ragcaddan uusan niyeysanin dabeetana hadduu markaa doono inuu ragcad ku daro waa inuu hee waa inuu markaa u kacaa ragcaddaas kadib markuu niyeystay marka hadduu doono ha u kaco markuu niyeystay kadib qultu waxaan naflu leyli habeenka sunnihiisu afdal ayaa fadli badan wawsadu dhexdiisa ayaa afdalu ka fadli badan awalkiisa uma dabeetana aakhiruhu aakhirkiisa ayaa fadli badan wa an yusallima inuu salaamo naqsado min kulli ragcatayn laba ragcadood kasta wayusanu waxaa la sunneeyaa tahajudu tahajudka ayaa la sunneeya wayukrahu waa la kahdaa qiyaamu kulli leyli habeenka oo idil in qiyamuleyl lala yimaado daa'iman si joogto ah wa takhsiisu leylati ljumcati habeenka jumcaha in lagu gaar yeelo baqiyaamin qiyaam in lagu gaar yeelo istaag waxaa looga jeedaa qiyaamuleylkiie ayaa la kahdaa oo makruuh ah wa tarku tahajudi tahajudka inuu ka tago tahajudkaas oo ictaada u caadaysta wallahu aclam salaatuleylka ayuu halkan mualif ku tilmaamayaae wuxuu hi salaatuleilka ama salaadda habeenkii la tukanaya ayaa ka fadli badan horta salaadda maalintii la tukanaya sidiisaba salaadda maalintii iyo salaadda habeenki salaadda habeenkii waa fadli badan weliba sunnaha marka laga hadlayo sunnaha marka laga hadlayo nabig wuxu uhi alay slat slam afdal salaati bacda alfariidati salaatuleil yacni salaad waxaa u fadli badan salaadda farad kadib salaatuleilka ayaa u fadli badan waayah salaatuleilka ha fadli badnaade eh waxaa usii fadli badan wasadkiisa dhexdiisa ayaa habeen kala barhkii ayaa ka fadli badan in la tukado eh, haweenka awalkiisa haddii habeenkii saddex qaybood loo qaybiyo qaybta dhexe ayaa u fadli badan qaybta dhexe ayaa u fadli badan maxaa waa qaybta u qaflad badan weeyaan nabiyullaahi daawuudna waxa weeye qaybtaasuu tukan jiray soo nabiga alayhi salaam markuu noo tira uu ka yidhi axabu salaati ila allahi salaatu daawuud kaana yanaamu nisfa alleyl wayaquumu uluahu wayanaamu sudusahu marka sidaa ka muuqata xadiidkan nabiyulaahi daawuud habeenkii niska hore wuu seexan jiray niska dambe ayuu soo kici jiray dabeetana wuxuu tukan jiray masudiska afraad iyo ka shanaad ayuu tukan jiray waaya habeenka aakhirkiisa ayaa soo raaca oo uludka u dambeeya ayaa markaas soo raaco habeenkii haddii laba qaybood loo qaybiyo qaybta dambe ayaa ka fadli badan qaybta hore maxaa yeel waa qaybtii uu maaragtay eh, nusuul ilaahi eh, ilaahi subxaanahu wa tacaala uu samada addunyada usoo degayay sida xadiidku uu caddaynaya dabeetna ilahi u dhahay man yadcuunii faاstajiib lah man ystakfirunii faakfir lah man yasأalunii faأcطiyah eh, tahajudkuna waa sunno maxaa nabig alayh sl slaam uu laazimay qofku inuu habeenkao dhan uu qiyaamuleyn u taagnaado oo habeenkii uusan seexanin si joogto ah si daa'im ah taasina waa makruh nabig alayh sl slam wuxuu ka nahiyey cabdillahi bni camr bn caas oo sidaa yeeli jiray ayuu u diidey uu nabig alay slam yidhi saa ha yeelin haddaad saa samayso waxa wey naftaadii ayaa maaragtay daalaysa eh, jasadkaaduna aq buu kugu leeyahay habeenkii qaybna seexo qaybna tuko ayuu nabig ala sl waxaa kale oo makruuh ah inuu qofkii habeenka jimcaha ahaa ku gaar yeelo qiyaamuleyl isagoo habeenada kale aan tukanayn qiyamulelka habeenka jimcaha keligii inuu qiyaamuleyl ku gaar yeelo ayaa makruuh ah siday makruh u tahay inuu maalinta jimcahana ku gaar yeelo soom ayay makruh u tahay maxaa nabig ala sl marka u nahyi wuxuu laa takhusu leylata jumca biqiyaamin beyni layaali habeenka jimcaha ku gaar yeelina qiyaam habeenada kale aydan la imaanin waxaa kaloo makruuh ah tahajudka qofkii inuu ka tago haddii uu caado u yeeshay hadduu qofku uu caadaystay tahajudkii ama qiyaamiliilkii inuu tukado inuu ka tago oo iska daayo waa shay makruuh ah maxayla nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi cabdillaahi bni camr bni caas yaa cabdallah laa takun mila fulaan kaana yaquumu leyl uma tarakahu nabig wuxuu ku yidhi alayhi salam abdullahi bni camr bni caas cabdullaahow ha noqonin buu yidhi hebel oo kale salaatuleylka ayuu tukan jiray oo habeenkii ayuu qiyamaliil iman jiray dabeetana uu iskaga tegey marka taasina waa makruuh wallahu tacaala aclam sal اllah wslm lى